bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabbi اlcaalamiin wsala allahu wslm ala nabiyina mxamed bacdu jamacat alkhayr runtii su-aalo badan baa yaale markii aan salaada ka baxaynay waxaan ilaan yar baan hayaa laakiin malaa markii aan hadlaad kulli soo wada qorteen jabadaad ku wadateen baan malinayaa si kastaba ha ahaatee su-aalaha insha allahu tacala tartiibkii siday u imaadeen baan ku wadi doonaa laba arrimoodba insha allahu tacala waa ka cuddaaranaya midda koowaad qofkii su-aashiisa soo gudbinin oo maqli waayo su uu soo gudbiyey insha allahu tacaala usbuuca dambeana mauduudhigay ama su kale oo la weydiiyey oo sheekha isku macno baan kaga kaaftoomay waan iska reebay marka ama waan fahmi waayey marka inuu iweydiiyaa ku fiican haddii uu maqli waayo qofku insha allahu tacaala baaraka fiikum anaa tasarufka iska leh anigaa tasarufkaa iskale maxaa yeelay su-aalo badan haddaan hayo oon macnahooda fahmi waayey waa ay jiraan kuwa aan anigu isku qaqabtay oon macnahooda aan isla doondoonayn waa jiraan marka sidii ay usoo kala horeeyeen baynu ku bilaabi doonaa insha allahu tacaala sheekh saa-iilka koowaad wuxuu leeyahay sheekh waxaan degannahay xaafadda soodsi waxaan ku dhibannahay marka salaada maqhribka khaasatan markii aan usoo danaysanno xaafadda islii jaam ka jira daraaddiis maxaa yeelay salaada maqhrib baa marar badan dhexda waxay noogu gasha mana gaadhno soodsii ilamaa salaaddii maqhribu wakhtigeedii u baxay haddaba sheekh su waa sidan sheekh ma ii bannaan tahay jamciyo salaadda maqhrib iyo salaadda cisho duruufta awgeed haddaysan ii ma ku dhex tukan karaa ama tagsiga aan raacay markaa iyadaa ma kusii dhex tukan karaa haddii aan ku tukan karo tagsiga dhexdiisa isla markaana aanon weyse qabin aan tagsigaan soo raacana maxaan samaynayaa jasaaka allahu khayr bismi illaah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi waaalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd marka koobaad ruuxa muslimka ah wanaagsan in salaadiisa uu u meeldayo marka horeba xilli aad isleedahay salaadii maqrib baa ciidi kaa geli ama ceshihii ciidi kaa geli isliiba ha soo aaday adoo ogjaamkeeda iyo cidhiidhigeeda iyo wadaxumadeeda salaadaada inaad khatar geliso waa adag tahay marka horeba horta laga fiirsado oo salaada ayaan lagu khamaarin marka xiga ee ruuxa muslimka ah haddii salaadii maqrib ay ka daciifto dhowr arrimood baa u bannaan intuu sii socdo hadda islii ka socday uu sooti u sii socdo tagsiyada lacag baa lala baxaa baabuurka ama wata ama lacag baad la baxdoo bilaash iyo laguguma wada firiyo lacag baad la baxday ii jooji dhoo meeshaa taagantahay ku tuko salaada wakhtiga yuusan ku dhaafin haddii tagsiga aan lagu joojinaynin ama in lagu baangaday adoo bannaan cidla a taagan aad ka yaabayso ninkan koofiyadda cad meesha keligii taagan muxuu yahay haddii aad ka baqi in lagu dilaba soomaalidu baryahan cabsi baa alla ku tuuray salaada inaad jamciso oo ta'khiirisaa roon inaad dib u dhigato ood maqhribka dib u dhigtood cishaha xilligiisa la tukato oo wixii la odhan jiray aljamcu lilxaaja ayaa roon xadiidka ibni cabaas baana ku yimi fii saxiix muslim iyo xadiidka ibni mascuud fi lmasaaniid wamacaajimi abari wadaaddo badanna waa qabaan waana ra'yi bacdu salaf ay ku tageen marka inaad baabuurka joojisato ood makhriga tukato waa sida u fiican lilxaajati wadaruura in aad dib dhigatana way bannaan tahay adoo markaa muqiima xadar ah labadaasi waan fahmay laakiin tan kale uu wadaadku leeyahay anoo weysela'aanan tagsiga soo fuulay marka anoo weysela'aana salaadda ma tukanaya maya isagoo weysela'aan salaadda ma tukanayo dib buu u dhigay maqhribka cishuhu la tukan isagoo weyse qaba wallahu aclam jasaaka allahu khayr khayr aljaza sheekh saa'ilkana wuxuu leeyahay anigoo imaam ah ayaan salaaddii galay aniga oon weyse qabin kadib salaaddii markay dhexda marayso ama gebagababa ay ku dhowdahay ayaan soo xasuustay in aanan weyse qabin marka waxaan sameeyey sheekhana salaaddii ayaan dhammaystiray markaan dadkii salaaddii tukiyey kadib ayaan anigu kacay oon soo weysaystay oo aan salaaddii dib ula imaaday salaadan dadkaa tujiyey sheekh xaalkeedu waa sidee maxaa dembi anisa ii soo gaadhaya bismillaah waa su-aal adag waxay ila tahay ninkaas saa'ilka waxaa fiicna waxaa sugan inuu iska qariyo waxyaabaha noocaas ee diinku ciyaarka ah lama soo gudbiyo ilaahay baa looga toobadkeenaa waa la ysqariyaa ilahay baabaa asturee salaad aada og tahay inaadan qabin ummad sii tujiso sii hortaagnaato ood qur-aan sii akhrido ood rukuucdo oo tiraada waan la socdaa yacni duruufta intaa la eg yacnii watiga mxuu ahaaye istihzaaga iyo istikfaafka salaada intaa leeg wax loo baahan yahay ma ah aan furfuro su-aasha ku jira dhowr qodob wixii aan ka garto ilaah iga garansiiyo qodobka koowaad waxaa weeye dadkii uu tujiyey salaadoodu maxay noqon asaga salaadiisu laisweydiin may waa caashogarata asaga salaadiisii inaysan asixin oo inuu soo celiya laga rabo taasi ayadu haddii weydiin maysaan baan u marayn wax idinkaga qulbanna ma jiro isaga salaadiisii ee iyaga ay ku xidheen ee isaa ku tukadeen ma soo celinhayaa mise labaad ee ku xidhan waxaa weeye masalada labaad ee ku jirta waxaa weeye asagii maxaa u xugum ah salaaddii qaabkaa uu tukaday maxaa u xugum ah qaybta raddaan ku horeeyo imaamkii tujiya asagoon weyse qabin ama weyse qabla-aana ah ha ku galo ee ama asagoo dhexda kaga jira weysadu ha ka jabto qoomkii ku daba tukada imaam aan weysadii aan weyse qabin ku daba tukada salaadoodii ma la soo celin mise la soo celin mahayo salafku waa isku maandhaafe saxaabadu waxay u badan yihiin wax khilaafayna ma arag cumar bay ka sugan tahay cumaan bay ka sugan tahay saxaabadu waxay u badan yihiin intaan hadda xusuusto wax khilaafsanna ma xusuustee in salaada aan la soo celinayn salaadaan lama soo celinayn dadka muslimiinta ah ee weyse qabka ku tukaday ee imaamku uu khalday ee asagu salaaddiisa ku ciyaaray salaadoodii way asaxday mana soo celinayaan xadiidkii abi hurayra iyo xadiidka abi bakra baana asal u ah maxamed baa salaad galay isagoo janaabo qaba kadibna wuxuu xusuustay inuu janaabo qabay halkiina taagnaaduu yidhi wuu soo qabaystay kadibna salaaddii buu sii waday xadiidka abu hurayra asagu waxaa laga fahmay in nabigu intuu salaada xidhanin hawsha ay ahayd ama kii abibakr sunanka aan ku marray salaada aan xusuusto wuxuu ahaa wuu galay alimaam abu daa'uudna wuu u baabaystay marka in la hal salaad bay ahayd oo abubakraa khaldami abu hurayraa saxan la yidhaahdo iyo in laba dhacda laga dhigo labada waa suuragal laakiin saxaabada aaaartoodii ayaa meeshan taalla iyo axaadiid ku imanaysa ee qolihii salaada ta'khiirinhayey ee salaadaha bi'inayey in axaadiistu ay tilmaantay fa in asaabuu falakum walahum in akhta'uu ayagay u taallaa axaadiidtaasna way xoojinaysaa baabka khulaasadu salafka badankood halkaasay mareen wadaaddo odhanayaa jira ee ha kala qaado hadduu imaamku khaldamay oo nisyaan iyo halmaan darteed dadka u tujiya isagoon weyse qabin kadibna salaaddii markay dhammaatay u ogaaday inuusan weyse qabin asagoon baa salaada soo celin ummadii kale salaadeeda la soo celimaya waa u asaxday leeyihiin tafsiilka maalig baa qaba wadaaddo kale waxay leeyihin salaadu uu saa ummadda ku tujiyay inay tagtay in kale wakhtigeedii baxay in kale hala eego wakhtigeedi hadduu baaqi yahay oo uu joogo salaaddii waa la soo celin asaga ayaguba hadduu wakhtigeedii tagayna asaga un baa soo celin ayagu soo celin tafsiilkaasna bacdu ahli madiina qaba haddii laakiin uu kas u tujiyey asagoon wayse qabin sida hadda ninkan ka dhacday saa'ilka ah maalig wuxuu leeyahay ayaga iyo asaguba salaadeedu way burtay waa inay soo celiyaan alimaamu shaaficina wuxuu leeyahay camdu اlimaami wa khata'uhu sawaab imaamka kaskiisiiyo kamiiisu waa isku mid asagunbaa salaada soo celin ummadda inteedii kale salaadooda waa asaxday masaladaa khulaasaynteedu xubinkaasi inuu iga dhacaan u malay xubinkii labaad ii dhimana waxaa weeye asaga maxaa u xugum ah ninkii asagoo weysela'aana salaaddii sii tukaday qaabkaana u tukaday qur-aan sii akhriyey sii rukuucay sii sujuuday asagoo aadama ka xishoonhaya oon alla ka xishoon cinda alxanafiya laba qawl bay leeyihiin waa gaaloo diinta islaamka waa ka baxay ninkaa asaga ah liannahu istahza'a billaahi wastakhafa bisalaa bay yidhaahdeen badhna waxay dhaheen daruuro iyo xishood baa ku kallifay oo cadow meesha taagnaan karay dhaheen cadow ay ninku xag iskajowsi ka dhaxeeyo ilma adeeray col yihiin xisaabaad jiri kara marka ninkan haddii uu yidhaahdo niman yahuwisalaan baa raalli ahaada war waxyaw raabuqay ee toorotooruhu go-ay ee eh, dabadu dabacday baa la dhihi hadhow dacayad baa soo bixi oo hawlaha ruuxa loogu daaro yusuf ma gaaloobin aan dhahnay dheheen barhkood laakiin masalay isku raaceen oo ijmaac waliba soo guuriyeen waxay dhaheen ninka noocaasee kas u tukaday asagoo weysela'aana ummaddii sii tujiyey hadduu qiyaamkii qur-aan ku sii akhriyo oo rukuucii subxaana rabbiy alcadiim iyo hawlaheedii yidhaahdo oo sujuudda adkaarta lagu akhrin jira uu akhriyo oo samic allahu wado asagoo salaad oga jeeda kafara ijmaacan bay yidhaahdeen ijmaac wuu gaaloobahayaa midna khilaaf bay soo guursheen midna ijmaac bay soo guuriyeen waxaa laga muraajacayn karaa hadda haddaan kitaabkii lahaa muxuu ahaa ibnu qadluubaqa tilmiid alxaafid ibn xajar kitaabkiisa man yakfur walaa yashcur kutubtooda fiqigana waad ka heli kartaa haddaad u laabataan labadaa xubin weeye wadaadkaasi wadaad laisku hayo weeye inuu diinka islaamka ka baxay iyo inuu ku jiro calaa yati xaal ilaahay ha u toobad keeno salaaddiina ha soo celiyo amaa muslimiintii kale salaadoodii way asaxday wax loo haystana ma jiro waalcilmu cind allah jasaak allahu khayr khayr aljaza sheekhna saa'ilkana wuxuu leeyahay sheekh aniga oo tukanaya salaad sunno ah tusaale ahaan anigoo tukanaya raatibadii salaada maqhrib ka dambeysay ama salaada duhur ka dambeysay haddii uu igu soo xidho salaada qof kale aniguna markaa aan niyeysna inaan laba rakco oo raatiba aan bas aan salaada isaga marka uu tukanayay ma tujin karaa oo ma u dhammaystiri karaa cod kasta kor miyaan ugu qaadayaa bismi illaah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi aalihi wasaxbi ajmaciin ama bacd su-aasha jawaabteedoo kooban waxaa weeye salaadna u kordhin maysid codna kor ogu qaadi maysid haddayn salaadu salaad jahriya ahayn ragcataynkii sunnada ahaa aad wadatay unbaad wadan asaguna intii uu kaa soo gaadhaybuu kula tukan markaad fadhiisatay salaama naqsatana tiisiiba wadanoo dhammaystiran adna intaasay kaaga eg tahay waxba bedeli maysid sida sawaabka ah intiqaalku waa bannaan yahay iyo takhyiiru niya waa bannaantahay fuqaha yidhahda waa jiraan laakiin aslam waa sida walcilmu cind allah jaak allah khayr khayr aljaza sheekhana saa'ilkan isna wuxuu leeyahay haddii aan hilmaamo rukuucdii salaada oo aan soo xasuusto anigoo markaas sujuudsan ma meesha aan marayaan dib uga soo noqonaya mise halkaasaan kasii wadayaa salaada bismi illaah wasalaatu wasalaam calaa rasuuli illaah haddii uu xusuusto meeshuu ku xusuustay buu ka soo noqon rukuucdii baad ka dagtay adoo sujuuda joogaad xusuusatay sidaa sawaabka waa inaad soo noqoto ood istaagii ku soo noqoto ood roo rukuucdo ictidaasho kadibna salaaddii siday u socotay ee caadi lahayd aad u wado hadiisa adoon xusuusanin ragcaddii kale rukuucdeeda aad gaadho waa meeshay dhihi jireen shaafici famaa bacda almatruuki laqwan wixii laga tegay wixii ka dambeeya waa laqwi ayib xanaabiladuna ra'yi waxay leeyihiin rukuucdii unbaad la iman waana kaa asaxaysaa iyo sujuuddii ra'yigaasi lama xoog badno marka halka aad joogtaad ka noqon haddaadan gaadhin rukuucdii kale haddii aad gaadhayna rukuucda kale aad ka soo qaaday rukuucda aad ka tagtay halkaasaadna ka wadin wixii kuu dambeeyey ka dhammaystiraysaa walcilmu cind allah jazaak allah khayr khayr aljaza sheekhana saa'ilkan isna wuxuu leeyahay qofka muslimkii hadduu soo galo masaajidka iyada oo uu imaamkii markaa iyada uu rukuucsan yahay sunno miyaa inuu ka soo rukuuco meesha uu marayo se sixada aaaarta laga wariyo ibnu mascuud iyo zayd ibnu thaabit iyo <clears throat> cabdullahi ibnu zubayr sixadoodu maxay tahay weliba qaarkood ay tilmaamayaan arrintaas inay sunno tahay <clears throat> bismi illah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi waaalihi wasaxbi ajmaciin amaa bacd masalada asalkeedu waa xadiidka abi bakra fi saxiixayn aad garanaysaan zaadak allahu xirsan walaa tacud abu bakra ayaa soo daahay nebi maxamed oo rukuucsan iyo muslimiintii buu soo gaadhay masjidka orod ku soo galay kadibna isagoon safkii soo gaadhin buu soo rukuucay markaasuu soo tukogay isagoo rukuucsan yuu intuu soo tukobay soo tukobay buu safkii saa soo galay nabigu markuu salaadii ka baxay buu su-aal soo cesho ninkii soo ordayay soo degdegay kumuu ahaa ee qaabkaa u soo galay salaada wuxuu anigaan ahaa nab wuxuu ku yihi zaadaka allahu xirsan walaa tacud dadaal allah kuu kordhiyey mar dambe hawshaasoo kale ha samaynin mar dambe hawshaasoo kale ha yeelin bay fuqahadu isku maandhaafeen ninba meel buu ku dhuftay marka la khulaaseeyo hawshuu sameeyey wadaadka abubakra ah waa saddex arrimood uu soo orday uu soo rucleeyey uu soo gucleeyey salaadina uu sidaa ku soo galay iyo asagoon safki soo gaadhin inuu rukuucay saddexaad asag inuu rukuucii xisaabsaday saddexda arimood wey midda koowaad muran malaha inay karaaha tahay bacdu ahlicilmi waa xaaraan bay leeyihiin layskuma khilaafin salaadda haddaad imanayso inaad soo orodo oo weliba aad soo laxaadsato lama jeclo mana fiicno nabigu ummadda waa ka reebay walaa ta'tuuha wa antum tascawn imaada idinkoo wa calaykum asakiinatu wاlwaqaar lama ogola middaas taasi waa inaga dhacdo zaadaka allahu xirsan walaa tacuud sax weeye ha u noqonin baa leey mar danba ha soo ruclayni tartiib salaadaada ku imow wixi aad ka soo gaadho ummadda la tuko wixii kuu dhiman dhammaystiro la imow waxaa soo hadhay laba mas'alo isagoon soo gaadhin safki inuu soo rukuucay kadibna uu soo eh, tukubay oo uu soo luuday saana safka ku soo galay iyo inuu ragcaddii u xisaabsaday rukuucdeedii uu sidaa ku soo gaadhay idan tan hadda ay waxay khuseeyeen masaladu waxay khusaysaa tan ah in adoon safki soo gaadhin aad soo rukuucdo kadibna aad xisaabsato waxaan leenahay abubakar ha sameeyey nebi maxamedna ma dhihin ragcaddii soo celi haddaad wadaadbaa wadaaddaa waxay yidhaahdaan jaahil buu ka ahaa waana loo sheegay zaadaka allahu xirsan walaa tacud baa zaadaka allahu xirsan